alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu taalib alcilm sheekhu waxau yidhi raximah ullah isagoo ka warramaaya ataxalli bilcamal fasalka ku saabsan khaas ahaan qodobka lix iyo konton altasaduru qabla ata'ahul waxyaalaha laga digtoonaanaya ayuu ka hadlayey marka cunwaankan ayuu ka hadlayaa in waxa weeye tasadur la sameeyo oo in markaa waxa weeye wax la dhigo oo yacni markaa dadkii wax loo sheego in taas la gudagalo iyadoan markaa loo ehel noqon wuxuu sheekhu yihi raximah allah ixdar itasadura qabla ta'ahul waxaad ka digtoonaataa atasadur dadka hortooda inaad soo fadhiisato oo bimacnaa dadkii aad wax u sheegto oo si aad markaa waxa weeye adigu aad sheikh tahay inaad dadkii markaa wax u sheegto wax u dhigto taa iska ilaali wa sadri almajlis aad soo fadhiisato adigaan u ehel ahayn fa huwa aafatun fi alcilmi waalcamal taasi waa dhibaato xagga markaa cilmiga iyo xagga camalfalka mid walba dhib ku ah oo hadduu qofku dadkii hor fadhiisto isagu wax dhigaayo caadatan cid kale wax ka dhigan maayo sida khaalibkee la bartay saas aawadeed wakhti aan u ehel ahayn inuu arrinkaas galaa ee aafay ku tahay cilmigiisii iyo waxbarashadiisii iyo aqoonta markaa xaggeeda inuu ka gaabiyo walcamal falka lafteeda inuu ka gaabiyana yadana markaa halis bay u tahay waxaana markaa dhacaysa naftiisa ayaa cajabinaysaa aafooyin baa ka imanaya dhibaatooyin baa ka imanaya waa midda koowaade waxaa ka imanaya alicjaab binafs naftiisa inay cajabiso oo isla dhaco oo isla bigi yidhaahdo oo waxaanu markaa eh, ehel u ahay inuus yaha ehel baad u tahay eh, taas waa ka iman kartaa qofku inuus cajabiyana waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka khatarta gelinaya halaagaya ka mid tahy waxaa kaloo ka dhalanaysa inaan waxba baran oo fiqhigii iyo cilmigii aanu baran baa ka imanaysa waxaa kaloo ka imanaysa shareecadii inuu ku gefo oo uu markaa isagina lumo dadkana lumiyo taasaa ka iman karta waatii nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min alculamaa walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaai xata ida lam yubqi caaliman itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu cidaan ehel u ahayn inay dadka wax u sheegto hadday noqoto inay wax u sheegaan oo makaankii culammada galaan oo culammadii la waayo waxaa ka iman karta yaguna inay markaa lumaan dadkana lumiyaan oo waxauu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fa su'iluu fa aftaw bihayri cilmin waa la su'aalayaa dabeedna cilmi la'aan bay ku fatwoonayaan yuftuuna bira'yihim baa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay ra'yigoodi iyo sida iyaga la tahay maskaxdooda bay ku fatwoonayaan biduuni cilmin fadalluu wa adalluu haayaday ka dheefiyaan waa maxay waa in iyagoo ambadaanoo lumaan dadkana lumiyaan baa ka imanaysa dadkana inay lumiyaan baa ka imanays marka qowlun cala allahi bikayri cilm bay ku dhacayaan in ilaahay laga sheego waxaan cilmi loo lahayna xaaraan weeye wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun wuxuu kaloo allah yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kugu sugnayn waxaa kaloo ka imanaysa sida ibnu cuthaymiin sheegaayo in marka xaqii aanu aqbalin marka loo sheego oo marka waxa weeye kibir marka uu qaado taasaa ka imanaysa taasina waa aafo ka dhalan karta cumar bnu khadaab waatuu yidhi tafaqahuu qabla an tasuuduu ama tafaqahuu qabla an tusawaduu labaduba waa saxiix buu odhanayaa sheikhu yacni fiqiga iyo cilmiga barta intaydaan sayidyaal iyo madax noqon ama qabla an tusawaduu intaan sayidyaal laydinka yeelin intaan madax laydinka dhigin wax barta yacni ruux hadduu marka waxa madax noqdo waxaa laga yaabaa inaanu markaysaga dee wax dambe baran baa laga yaabaa haatay culammada qaarkood ay yidhaahdeen aafada qadaaga waxaa ka mid a ah, marka jagada laga casilo ama uu ka tago xalqadda cilmiga halkuu ka soo fadhiisan jiray dib uma soo fadhiisto aafada qadaagu leeyahay bay ka mid yacnii ruux hadduu madax noqdo sidii dhaqankii hore oo kale laga heli maayo marka xaggii cilmiga way cawaraysaa oo dhib bay ku tahay xaggii camal falkiisa laftiisana yacni markaa dhib bay ku tahay dadka laftooduna waxa weeye waa ku kadsoomayaano waa ku dayanayaanoo ra'yigiisii iyo fatwadiisii iyo waxa uu sheegay ku camal falayaan isagaan ehel u ahayn taasaa ka imanaysa waqad qiila man tasaddara qabla awaanihi faqad tasaddara lihawaanih waxaa la yidhi buu yidhi oo hore loo yidhi man tasaddara ku kastoo yani tasadur sameeya oo sadra almajaalis yacni dadka soo hor fadhiista majaalista markaa shafkooda ama markaysa waxaa laabtooda soo fadhiista bimacnaa halkaas ee majliska halka ugu korayse yani marka hore dadka ciddii soo hor fadhiisataa qabla awaanihi wakhtigiisii ka hor oo cilmigii inuu dadka u sheego gudagalo isagaan u helahayn faqad tasaddaa lihawaanih wuxuu u bambaxay yani dulligiisa ayuu yani u bambaxay inuu dulloobo waayo dee cilmila'aan buu ku fatwoonayaa dabeedna markaa wuu fadeexadoobayaa oo marka dambe waxaa caddaanaysa inaanu waxba garanayn inaanu waxba garanayn marka waxaa ka imanaya hawaan fi dunya adduunyada inuu ku dulloobo ayaa ka imanaysa laakiin waxaa ka daran hadduu cilmi daro yacni ku fatwoodo oo weliba markaysaa markaa xalaal miiradkiisuna yar yahay oo waxaanu garanayn aanu iska taagin inuu marka waxa weeye dulli aakhirna isu sababayo hadalka waxaa laga soo raraa ee sheekhii weynaa ee shaaficiga ahaa ee loodhan jiray sahl ibnu maxamed ibnu sulaymaan abutayib assucluuki mufti naysaabuur culammadii hore marka markaa shaaficiye ayuu ka mid ahaa marka waxa weeye hadalkan isaga ayaa laga soo naqliyaa waa hadal xikmad ah wey hadal xikmad ah weeyaan qodobka toddobiyo kontonaad atanamuru bilcilmi cilmigii in markaa ruux iska dhigo markaa shabeel shabeel iska dhigo bimacnaa khatar inuu cilmiga ku yahay oo kale iska dhigo shabeelku annamir waa khatar weeye waxa weeye waa dugaag marka waxa dilaa ah oo khatar ah wakhtiyada qaarkood wuxuu la dagaalamaa libaax ayuu la dagaalamaa markaasaa intuu la dagaalamo ayuu dhirta ka koraya libaaxuna dhirta ma kori karo marka waxa waa khatiir yacni khatar weeye marka atanamur waa tafacul min annamir waa inuu shabeel shabeel iska dhigo bimacnaa cilmiga inuu khatar ku yahay iska dhigo ta noocaasna in laga digtoonaado ayuu ugu baabaystay oo baabka ugu guntay ixdar maa yatasallaa bihi almuflisuuna min alcilm ka digtoona buu yidhi maa yatasalaa bihi waxay isku samirsiinayaan almuflisuuna kuwa markaa ku guul daraystay oo ka caydhoobay min alcilmi cilmiga yuraajicu mas'alatan aw mas'alatayni wuxuu raajacayaa oo soo baadhayaa soo baxsinayaa mas'alo ama laba mas'alo fa ida kaana fii majlisin fiihi man yushaaru ilayh hadduu ku sugnaado majlis uu ku sugan yahay man yushaaru ilayhi mid markaa faraha lagu tilmaamo oo bimacnaa cilmi lagu yaqaano cid culami ay joogto asaara albaxsa fiihima labadii masale uu soo raajacay ayuu markaa baxsigoodii markaa yani kaa kicinaya masaladii markaa waxaa weeye u soo tuuraya liyudhir cilmahu si uu cilmigiisa u muujiyo wa kam fii hada min saw'atin yacni fara badana inta arrinkaa ku sugan oo markaa ceeb ah xumaan inta ku sugani fara badan ah aqaluhaa waxaa ugu yar an yaclama inuu ogaado anna annaasa yaclamuuna xaqiiqatahu dadku inay garanayaan xaqiiqadiisa inay garanayaan inuu og yahay ayaa markaa ugu yar xumaanaha ku sugan waqad bayantu haadihi maca akhawaatin laha fii kitaabi tacaalum waxaan ku caddeeyey haadihi tan khasladan maca akhawaatin laha yacnii kuwo kale oo markaa la walaal ah oo iyada u sugnaatay la jirkeeda waxaan ku caddeeyey fii kitaabi atacaalum kitaabkayga kitaabka la yidhahdo atacaalum la yidhahdo waa kitaab kaleo sheikhu qoray bakri abu zayd walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahadduna allah bay u sugnaatay rabbilcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ayay u sugnaatay wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa in laga digtoonaado in cilmiga markaa la iska dhigo in markaa aqoon iyo cilmi fiican la leeyahay iyadaan cilmi lalahayn atanamur bilcilmi lala yimaado tanamurkaasna wuxuu ku fasiray in laga tilmaamaayo isagoo aqoon fiican aan lahayn ayuu dadkii wuxuu isugu sawirayaa inuu aqoon fiican leeyahay mas'alo ama laba mas'alo ama dhowr mas'alo ayuu aad iyo aad u baxsinayaa masaladaasu markaa wixii laga yidhi uu markaa doonaya inuu qaybo maxaa nusuus laga yidhi maxaa aqwaal ku sugan maxaa tacliilaad ku sugan yani maxaa tafaasiil ku jirta yani haddii anwaac loo kala saaraayo intay nooc bay u qaybsantaa kullu daalika ayuu raajacaya kadibna waxa weeye wuxuu markaa la doonanayaa meelaha marka waxa weeye ay joogaan dad marka waxa weeye aqoon lihi ay joogaan markaasuu markaa masaladii si uun markaa hadalka u gelinaya masalada marka lasoo soo qaado ayuu dadkii ishkaalaad ku soo aroorinaya yani waxa weeye marka masaladii eh, ka wada bogan waayaan ama wax ka mida ay ka yaro sheegaan ama aynay markaysa markaa tafsiilkeeda aynay aad u balballaarin ayuu isagu ula baxayaa markaasuu masaladii aad iyo aad u balballaadhinaya maxaa nusuusee loo deliishada maxaa tacliilaad ee ku sugan maxaa markaysa waxa sidee loo qaybiyaa taqaasimta ku jirta maxay tahay xukunkeedu muxuu siduu noqonaya muxuu ku kala duwanaanaya markaa dabeedno markaasaa laga yaabaya qofka aan garanayni wuxuu is odhanayaa waa baxar laakiin masalo kale oo markaa ka sahlanta haddii la weydiiyo wax alle wuxuu kaga jawaabayaa ma jiro waxaa laga yaabaa masalo ku saabsan cibaadaadkiisa uu la imanaayo ee yowmiga ah wax ku saabsan haddii la su'aalo inaanu garanayn wax tahaaradiisa ku saabsan wax salaaddiisa ku saabsan haddii la su'aalo inaanu garanayn baa laga yaabaa soo roganayn shay ictiqaadka ku saabsan haddii la su'aalo waxaa laga yaabaa inaanu markaa wax garan baa laga yaabaa dee marka waxay noqonaysaa markaa shay fashilan aafaad fara badan baana ku sugan waa midda koowaad waxaa ku sugan riyaa iyo istus baa ku sugan waxaa kale ku sugan inuu waxa weeye markaa ku faanayo oo markaysaa cilmi baan aqaanaa marka uu leeyahay ayaa ku suganoo faanfaanna waa ku jiraa yacni inuu ismuujinaayo ta noocaasina waa ku suganta waxaa kaloo ku sugan dadkii cilmiga lahaa inuu markaa isu muujiyo inuu isagu ka aqoon badan yahay oo aynu waxba garanayn oo uu yidhahdo hebel baan maanta fashilinaya ama hebel baan mustawihiisa eegaya ama qiyaasaya bal hadda aqoontiisu intay laagto masale aan soo raajacay wuxuu ka yidhaahdo yani siduu u tafsiiriyo sidaan u garanayo kale inuu u garanaayo inuu u istixdaarayo sidii yani umuuraha noocaasa marka waxaan yani ku jirta marka waxa weeye sheekhu wuxuu tilmaamay inay marka waxyaalo badanoo xumaani ku sugan yihiin ayuu tilmaamay laakiin xumaanaha waxa ugu yar in isaga laftiisu og yahay dadku inay garanayaan xaqiiqadiis bal ilinsaanu calaa nafsihi basiirah walow alqaa macaadiirah yacni dadku waxa weye waa garanayaan haddii marka waxa weeye masaa'il markaa la mida ama ka sahlan la weydiiyana ma soo roganaayo ma garanaayo ashaykh abu butayn wuxuu ahaan jiray mufti diyaari najdiya fii zamanih wuxuu yidhi isagoo sheegaya dadka qaarkood oo ku itixaaman inay ku talax tageen takfiirka iyo gaalaysiinta huluwi la yimaadeen oo khulaatu takfiir ah isagoo sheegaya ayaa wuxuu yidhi haddii la weydiiyo masaa'il sahlan la su'aalo ama tahaarada ku saabsan ama salaadda ku saabsan ma garanayo haddana waxa weeye wuxuu doonayaa xaqdarro dadka inuu ku gaalaysiiyuu doonaya yacni saas yadaa buu doonaya marka calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay ruuxu inuu cilmiga waxa weeye yacni markaas si fiican u barto ayaa markaa la rabaa oo waxa weeye markaa si tadarruja la yimaado ayaa la rabaa mas'ala iyo mas'alatayn intuu markaa ka feedha buuxsado wixii kalena dayaco inuu marka isku qurxiyo mas'aladiiyo labadii mas'alo yani markaa tan noocaasi ma habboona qodobka siddeed iyo konton taxbiirulkaaqad yacni inuu waraaqaha iyo qardaasyada la qurxiyo oo waxa lagu qoraayo lagu qurxiyo yani lagu mashquulo un markaa inuu yani qoraaluun la sameeyo kitaab baan qoray la yidhaahdo iyadoo faa'iido ziyaado ku sugani aynay jirin waxa uu qoraay kama yakuunu alxadaru min alta'liif alkhaali min alibdaaci fi maqaasid alta'liif althamaaniya siduu u noqonaayo alxadaru digtoonida laga digtoon yahay yani waxaa laga digtoonaanaya ashyaada hore kamaa yakuunu alxadaru siduu u xasilayo oo u ahaanayo digtoonidu in laga digtoonaado min ata'liif alkhaali taaliifka ama qoraalka ka maran ee min alibdaaci in waxa weeye markaa wax cusub marka waxa weeye la bilaabo oo marka waxa weye taaliifkii lagu sameeyey ibdaac wax cusub lala yimaado fii maqaasid taaliif yani marka la qurxiyo fii maqasid ataaliifi kitaab qorka marka maqasideeda athamaaniyati sideedda ah yani markaa in ibdaac lagu sameeyo wax ka mida lala yimaado yani marka la qurxiyo waxa la qorayo wax wanaagsan la qoro waladii nihaayatuhu markaa taaliifka sidaa ka maran oo maqaasida sideedda ah ee ujeedooyinka wax loo alifee loo qoree sideedda ah wax ka mida aawadeed in wax loo qoro oo taas markaa yacni markaa la qurxiyo taaliif sidaa ka maran in laga digtoonaado walladii nihaayatuhu taxbiiru lkaaqad kaasooy markaa dhammaadkiisu yahay in waraaqaha uun markaysaga la naqshadaynayo o la qurxinayo falxadara min alishtiqaali bitasniifi qabla istikmaali adawaati waxaad laasimtaa aad ka digtoonaanayso inaad ku mashquusho bitasniifi qoraal aad qorto yacni kitaab qabla istikmaali adawaatihi intaan adawaadkiisu dhammaystirmin ka hor oo adawaadka shakhsigu aynay u dhammaanin ka hor inuu kitaab qoro waa inuu ka digtoonaadaa waiktimaali ahliyatik iyo ehelnimadaada ad u ehelka tahay intaynay dhammaystirmin ka hor iyo wanuduuji bislaad ka hor eed aad bislaatay calaa yaddi ashyaakhik gacmaha mashaayikhdaada inaad ku bislaatay oo bimacnaa cilmiga aqoon fiican u yeelatay taas ka hor inaad kitaab markaa inaad qorto inaad ku mashquusho waa inaad ka digtoonaataa fainaka tusajilu bihi caaran wa tubdii bihi shanaara fainaka adigu tusajilu bihi caaran ceeb baad qoraysaa buu yidhi ceebtaadii baad qoraysaa wa tubdii waxaad muujinaysaa bihi qoraalkaas waxaad ku muujinaysaa shanaaran ceebta ugu daran ashanaar waa aqbaxu alcayb waa ceebta ugu daran weeye marka bihiid waxay u noqonaysaa labada mawdicba yacni ta'liifka markaa kitaabka la qorayo aan faa'idadu ku jirin aan wax faa'iidaa lahayn ama alishtigaalu mashquulka lagu mashquulaya miyaa bitaaliifi qoraalka annaafici wax taraya liman qaamat ahliyatuhu ay ku mashquulayaan cid markaa ehelnimadiisu ay u heltahay taaliifka ay quntay oo sugnaatay wastakmala adawaatihi adawaadkii markaa taaliifkana dhammaystirtay wa tacadadat macaarifuhu ay farabadatay aqoonihiisu wa tamarasa ku tababartay bihi markaa taaliifka baxsan baxsi masaa'isha la baxsinayo la baarayo wa muraajacatan iyo raajicis la raajacaayo wa mutaalacatan iyo taalacasho la taalacanayo la akhrisanayo wa jardan limutawalaatihi iyo kutubta dhaadheer in la sardinayo oo jardigu waxa weeye waa kitaabkii de marka waxa weye dacalka intaad kaga bilowdo xagga kale inaad uga baxdo wa xifdan limukhtasaraatih iyo kutubtiisa kooban ee mukhtasaraadka ah ee xafidaad la xafidayo ciddii markaas sidaa ugu tababaratay cilmiga wastidkaaran limasaa'ilih iyo xasuustada ay masaa'ishiisa xasuusanayso ugu tababaratay fahuwa min afdali ma yaquumu bihi nubalaa fahuwa min afdali ma wuxuu ka mid yahay waxa ugu fadliga badan ee yaquumu bihi ay ku qumaan annubalaa'u kuwa sharafta lihi oo min alfudalaa'i kuwa fadliga leh ka midii walaa tansa qowla alkhatiib ha ilaawin hadalkii uu yidhi khatiibu albaqhdaadi man sannafa faqad jacala caqlahu calaa tabaq man sannafa ku kastooo markaa wax qoraa faqad jacala caqlahu caqligiisii wuxuu ka yeelay calaa tabaq mid waxa weeye xeedho dul saaran ama dabaq dul saaran ayuu ka yeelay yacriduhu cala annaas yacni marka wuxuu caqligiisa ka yeelay mid dabaq kor saaran xaaluu marka u bandhigaayo cala annaasi dadka u bandhigaayo ou leeyahay marka waxa weeye aqoontaydu waa taa garashadaydu waa taa sidaan u fekeraya waa taa aara'daydu waa taa yacni caynkaasoo kale u leeyahy sheekhu wuxuu tilmaamaya raximah marka wax la qoraayo waa in qoraalku noqdaa mid waxa weeye faa'iide leh waa inuu noqdaa oo faa'iide kordhinaayo waa inuu noqdaa maqaasid waxaa jirta maqaasidu taaliif wax la yidhaahdo waxaa jira ashyaaa culammadu ay yidhahdaan maqaasidu taaliif ujeedooyinka wax loo alifo ama loo qoro yacni kitaabka iska qor ma aha dadkuba waxugaa qoraane laakiin waa in markaa waxa weeye maqaasidda taaliifka waa inuu meel kaga dhaca ilaa siddeed maqsad baa la gaadhsiiyaa toddoba ka mid mida ah culammada qaarkood ay markaa nadmiyeen waa ay nadmi markaa waxay ku kulmiyeen wuxuu yidhi hilaali sheikhii la odhan jiray ee qarnigii labiyo tobnaad noolaa fii sabcatin xasaruu maqaasida alcuqala min altaaliifi faxfadha tana alamala abdic tamaama bayaanin likhtisaarika fii jamcin waratib waaslix ya akhi alkhalala waxaa kaloo loo soo naqliyaa waaslix ya akhi alcamala wuxuu yidhi fii sabcatin xasaruu maqaasid alcuqala toddobay ku koobeen maqaasidda marka waxawayan cuqalada dadka caqliga leh maqaasidooda oo min ataaliifi kitaab qor ah faxfadhaa tana alamala abdic waa ibdaac in la sameeyo ibdaac waa maxay waa in markaa waxaan hore loo qorin waa in wax laga qoro oo fanni marka la ibtikaaro yacni shay cusub marka waxa la bilowdo see loo yidhaahdo imaamu shaafici waxa weeye waa waadicu cilmi alusuul waa ibdaac see loo yidhaahdo khaliil bnu axmed alfaraahiidi waa waadic cilmi alcaruud waa ibdaac waa shay cusub oo lala yimi o aan isagoo kale markaa hore loo samayn ibdaacu waa shaygaan misaal saabiqa lahayn yani waxa weye maaddadan bidca iyo markaysa markaa waxa ereyga waa isku ishtiqaaq wey badiicu asamaawaati waalard yacni shaygaan misaal hore oo saabiqa lahayn ayaa loo isticmaalaa ibdaacu waa iska adag yahay marka hadda sheikhu ibdaac siduu u isticmaalay ixsaanun buu uga jeedaa waayo maqaasidii siddeedda ahayd baa ibdaacu ku tacalluq ee nooc ka mida inay tahay hadda uma isticmaalin laakiin wuxuu u jeedaa un hadda ixsaan inuu markaysa markaa si wanaagsan oo quruxsan maqaasidda mid ka mida inuu marka waxa ula yimaado ayuunbaa marka uga jeeday hadda marka waxa weeye ibdaacu xabrin caalim marka waxa weeye inuu markaa wax cusub la yimaado abdic tamaama bayaanin yacnii alfaadan markaa beyd buu doonay inuu ku kulmiyo sideeddiiba marka wuxuu ka dhigay rumuus buu ka dhigay abdic tamaama bayaanin tamaam waa maxay waa itmaamu naaqis ama tatmiimu naaqis shay naaqis ahaayoo dhinnaa oo kala dhinnaa in la dhammaystiro taasi waxay noqonaysaa sida kitaab marka waxa weeye caalim qorayey ama sharax u waday ou ka dhintay in la dhammaystiro ahlucilmiguna waa samayn jireen yacnii markii waxaa weeye jalaaddiin almaxalli tafsiirka jalaalaynka ee u bilaabay oo uu markaa sharxay oo uu fasiray qur'aanka nuskii iyo wax yar oo suuratulkaafi uu ka bilaabay ilaa dhammaadka ayuu geeyey birabbiinnaas haddana faatixadu fasiray yacni markaa waxaa dhammaystiray ardaygiisii oo jalaaldiin asuyuuti ah saasaa aljalaalayn loo yidhi tafsiiruljalaalayn laba shiikhoo laqabkoodu mid walba jalaaluddiin yahay ayaa isaga dembeeyey marka waxa weeye ficilka uu sameeyey jalaaldiin asuyuuti waxa uu ahaa tatmiimu naaqis wax kala dhiman inuu dhammaystiraayo noocaas ayuu ahaa sharxulmuhadabka markuu nawowi bilaabay oo ilaa kitaaburribe iyo meelaha gaadhsiiyey dee waxa weeye isagoo naaqis naaqisuu ka tegey waxay noqotay in markaa cid kale ay isku daydo inay dhammaystirto oo taqyadiina subki baa uga dambeeyey yacnii uma suurogelin isaguna inuu dhammaystiro yacni waxawe dabeedna mutiici ayaa marka waxaa dhammaystiray wahaa kada marka tamaamkaasi waxa weeye waa shay naaqis ahaa ama kala dhinmay in la dhammaystiro ama geeridu ha ka soo gaadho ama waxa weeye caafimaadkiisu ha u suuro gelin waayo inuu dhammaystiro ama ha noqoto macluumaadkii ashyaadii inay ku yaraadaan dabeedna sidaa uu dhammaystiro cid kale uu yidhaahdo markaa dhammaystira ee bayaan baa ka mid a bayaanku waa shuruuxda markaysaa wax la sharxayo waa ujeeddo ka mid a ujeeddooyinka wax loo alifo yani waa waxaweye tafaasiirta iyo shuruuxulaxaadiis iyo shuruuxu kutub alfiqh iyo funuunta kala duwan sharaxyadooda iyo xawaashid iyo tacliiqaadka la saaraya kullu daalik waxay noqonayaan min baabi albayaan ikhtisaar baa isaguna ka mid a shay tawiil oo dheeraa in lasoo soo gaabiyo jamciga ka mida shay kala taganaa in marka waxawe jamculmufaraq in la kulmiyo tartiibtaa ka mida shay marka waxa weye aan tartiibsanin muratab ahayn in waxaweeye la tartiibiyo habkiisa marka waxa sida laga dhigayo yacni waxa weeye si nidaamsan oo murataba laga dhigo in waxa weeye markaa e, khalal jira in la islaaxiyo wa aslix ya akhi lkhalala abdic tamaama bayaanin liikhtisaarika fi jamcin waratib waaslix ya akhi lkhalala wa aslix ya akhi lkhalala e, islaaxu lkhalalka waxaa loo jeedaa waa cid qaldantay in la saxayo oo la caddaynaayo qaladkiisa oo khata'i la radinayo marka waxa weeye baabkii ruduudka raddigii naafica ahaa ee maxmuudka ahaa ee ficnaa ee xaq lagu caddaynayey ayaa markaa laga tilmaamaya bacdi kale waxa weeye iyaguna toddobadaasay nadmiyeen laakiin cibaaro waadixa oo aan rumuustan ahayn bay ku nadmiyeen alaa faclaman ana ta'aaliifa sabcatun likulli labiibin fi nasiixati khaalisi fa sharxun liikhlaaqin wa tasxiixu mukhti'in wa ibdaacu xabrin muqdimin hayri naaqisi wa tartiibu mansuurin wa jamcu mufaraqin wa taqsiiru tawiilin wa tatmiimu naaqisi yani waxa weye cibaaro waadixa ayuu ku cabiray calaa kulli xaal muraadku wuxuu yahay taaliifka la qorayo kitaab la qorayo waa inaanu ahayn xaashiyaha in la madmadoobeeyo ama markaa khad lagu qurxiyo muraadku waa inaanu ahayn waa inuu yahay marka waxa taaliif naafica waa inuu noqdaa maqaasida taaliifkana waa inuu meel kaga dhacaa maqaasida taaliifkana waa inuu markaa meel kaga dhacaa marka waxa weye waa inuu taas yadaa ku dadaalaa niyada markuu qorayana waa inuu ilaahay dartii u qoraya ee waxa weeye arkaayo aqoon baan leeyahay waxbaan garanayaa waa saa noqon saa noqon caswigana waa inuu u tiiriyaa ciddii lahayd hadalka laakiin waxa aanu la iman sariqa cilmiya yacni markaa tuugannimo cilmi ah oo hadal cid kale leedahay iska soo qaadan aanu isku qurxin ee inuu isagu leeyahay ka dhigin man taxallaa bima laysa fiihi kadabathu shawaahid limtixaan kii isku qurxiya waxaan ku sugnayn waxaa beeninaysaa yacni markaa shawaahidda imtixaanka ayaa beeninaysa marka la jirrabo ayuu caddaanayaa dee waxaan markaa inaanu isagu ku sugnayn marka sidaas aawadeed yani waa in marka ay noqotaa yani mid markaa maqaasida taaliifka meel kaga dhacaysa waa inay noqotaa saas yada waa inay noqotaa niyada iyo qasadkana waa inuu wanaajiyaa waxay odhan jireen culammadu man allafa faqad istahdaf fain asaa'a faqad istaqdaf wain axsana faqad istactaf kii kitaab markaa allifaa yacni waxa weeye wuxuu isu sababay dadkii inuu hadaf isaga dhigo oo bimacnaa iyagu waxa weeye ay soo abbaarayaan oo sida meesha wax lagu liishaamoo kale noocaasoo kale noqonaya hadduu wanaajiyo si wanaagsan wax u qoro faqad istacdaf dadkii waa soo jiitay oo waa isjeclaysiiyey way jeclaanayaan wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa hebel wuxuu qoray aan raadsanna inay yidhaahdaan hadduu xumaatad ku sameeyo taaliifka hadduu qoraalka markaa xumeeyo oo wax wanaagsan aanu qorine wax xun qoro dee ceeb bay ku noqonaysaa waxaasioo faqad istaqdaf isagaa isu sababay in la caayo dadkii uu ka cay dalbo u yidhi caaya saasoo kale ka dhiganta marka sidaas aawadeed waxaanu ehel u ahayn waa inaanu gelin waxay odhan jireen culammadu uma ida ahalta fasannifi yani waxa weeyaan haddaad ehel u noqoto inaad wax qorto yani qor kitaab waayo ajarkiisa ayaa weyn qoraalka kitaabka la qorayo man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili waxaanu ka mid yahay waxyaalaha sawaabkiisa iyo ajarkiisu baaqi noqonaya ayuu ka mid yahay haddii niyadu wanaagsanaato ilaahay dartii loo qoro niyo wanaagsan lagu qoro ixtisaab iyo marka ikhlaas ah lagu qoro inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa saas aawadeed baa lagu daray idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min alaa sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah marka haddii aanu maqaasidu taaliifka meel kaga dhicin wuxuu iska noqonaya un xaashiyaha iyo qaraatiista in markaa la qurxinayo oo la naqshadaynayo marka waxaan u ehel ahayn inuu ku mashquulo waa inuu iska ilaaliyaa waa inuu ehel u noqdaa markuu wax qoraayo adawaadkiisu u dhammaystirmaan yani markaa ruux bislaaday waa inuu noqdaa haddii kale waxa waxaweye dalaalaad iyo baadi ayaa markaa laga yaabaa dadkii inuu u qoro isagoo moodaaya inuu wax hagaajinayo wayaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca ta noocaasi waxa weye arrin qalada weeye dadkiina waa luminaya isaguna waxa waa isceebaynaya isaguna waa isceebaynaya wajardan limutawalaati waxa weeye kutubta waaweyn marka in la sardiyo oo xagga inta laga bilaabo xagga kale looga baxo xagga kale looga baxo taasaa marka waxa fawaa'id fara badan qofku ku helayaa mutaalaco markaysaa marba meel kitaabka uu kaga dhaco marba meel ka taalacdo faa'iidadeedu ma badna waayo fawaa'id fara badanoo markaysaa dhexdaa ku jiro aan isagu arkin baa markaa ka imanaysa oo u baahan yahay ayaa ka qarsoomaysa laakiin marka waxa weeye kitaab uu halkaa kaga bilaabo weyn oo kutubta mutawalaadka ka mida sida fatxulbaari dabeedna xagga kale uga baxo fawaa'idda ku cusubna weliba qorto wuxuu noqonayaa markaysa markaa yantafic aad buugu intifaacaya weliba marka waxa weeye kutubta naafica ah way ku celcelin jireen culammadu in waxa weeye markaa kutubo mucayana aad ugu sii celceliyo aad u nafci badanna aad yo aad bay muhim u tahay si waxa weeye markaa eh, masaa'ishiisa u istixdaari karo u xasuusan karo aad yo aad ayay u fiicantah sagaaliyo konton qodobka ah mawqifuka min wahami man sabaqak mowqifka aad iska taagayso aad ka yeelanayso cidda kaa hormartay yacni markaa qaladka ay ku dhaceen xaggaad iska taagaysaa cidii hadday qaldanto ama caalim min alculamaa baa masale ku qaldamay mowqifkaagu muxuu ka noqonaya mowqifka yani marka aad iska taagaysaa muxuu noqonaya idaa dafirta biwahmin licaalimin fala tafrax bihi lilxai minh idaa dafirta haddaad ku guulaysato biwahmin yani markaa qalad aad ku guulaysato licaalimin caalim u sugnaaday ou masale ku qaldamay falaa tafrax bihi ha ku farxin lilxaqi minhu si aad markaa waxa weeye hoos ugu dhigto caalimkaas aawadeed ha ugu farxin walaakin ifrax bihi ha yeeshee ku farax litasxiixi almas'alati faqad masalada inaad saxgarayso keliya ugu farax laakiin ha ugu farxin si aad caalimka qadarkiisa hoos ugu dhigto oo aad markaa tidhaahdo masalada noocaasu garan waaye ya ma wax la garan waayaa yani marka waxaa hadda kaasaa caalim lagu sheegaya wuxuuna garan waaya masale heblaayo dabeed uu yidhaahdo maogtay sheekh hebel masalada noocayo noocaasa inuu qaldo saaya saaya saa yidhi wuxuuna uga jeedaa inuu marka waxawa caalimkaa hoosu dhigo isaguna sare isu qaado ta noocaasi waa mid madmuuma aad u xun weeye waa mid aad u xun weeyaan fa ina almunsifa yakaadu yajzimu biannahu maa min imaamin ila walahu akhlaatun wa awhaam waayo ka cadaaladda samaynaya insaafkaiyo garsoorka samaynaya kaadu wuxuu ku dhow yahay yajzimu inuu goynayo qacinayo biannahu maa min imaamin ma jiro imaam ilaa walahu akhlaatun inuu khalata leeyahay mooyaane wa awhaamun iyo marka waxa weeye awhaam inuu leeyahay qalado iyo ismoodsiine iyo waxyaalahaas inuu leeyahay laa siyama waxaa markaa iyagu ka xag jiraan marka wax la midi jirin almuksiriina minhum ay laa siya almuksiriina minhum kuwa markaa farabadsaday yacni markaa ee qoraalka ay wax qoreen ama fataawaha ay fatwoodeen kuwa farabadsaday iyagu wax la midi ma jiraan oo kollayba qalada waa yeelanayaan laa siyama isimka ka dambeeya almukthiruuna iyo almukthiriina labaduba bannaan laba wajaa ku bannaan waxaa ku bannaan aljaru waalrafcu in la rafciya bannaan haddii la rafciyo waxay noqonaysaa ay laa siya aladiina hum almukthiruuna minhum marka maadana mawsuul baa laga dhigaya cala haada waa marka la rafciyo kuwa marka iyagu muksiriinta ah ee marka farabadsaday qoraalkoodii iyo hadalkoodii iyo fataawahooda farabadsaday iyagu wax la midi ma jiraan oo kollayba qaladda waa yeelanayaan marka la jaro waxay noqonaysaa maadu inay tahay masiida ay laa siya almuksiriina minhum kuwa marka waxa weye farabadsaday wax la midi ma jiraan siyu shay waa miluh waa shayga waxa la midkaa weeye marka labadaa waji labadu waa ku bannaanyihin hadda marka waxaan wuxuu maray jarka ayuu maray inuu jaray ayuu maray nasbadu wakhtiyada qaar bay ku bannaanaataa laakiin mawdican kale maaha wamaa yushaqibu biha wayafraxu bihi litanaqus sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa markaad waxaweye qalad aragto caalim ku qaldamay ha ku farxin si aad markaa hoos ugu dhigto oo caalim marka waxa weeye inaad markaa qadarkiisa meel kaga dhacdo hoosu dhigto adigu markaad sare isu qaaddaa waa arrin qalad ah qaladada culammadu qaldamaanna ashyaada qaarkood waa shay khata iyo sawaab dhex yaalla oo dee adiladu kala jiidanayso raajix iyo marjuux ah qaladada culammaduna waa maraatib nooc waxa weeye waa nooc adiladu isku dhadhowdahay oo raajix iyo marjuux kale dhex yaalla waa noocay culammadu yidhaahdaan qowlii sawaabun yaxtamilu alkhata wa qawlu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab hadalkaygu waa sawaab aqbali kara inuu khata noqdo yacni ma jasminaayo ilaaba ilaa inuu hadalkiisu sax yahay oo sawaab yahay hadalka khayrkiina uu khata' yahay miduu goynayo jasminaya maaha laakiin wuxuu leeyahay danniga raajix ah baa saasa dannigaasina waxa weeye marka hadduu yahay mar danni caalim hadduu yahay waa muctabar oo waatay culammadu yahaan dannulcaalimi xukmun danniga ama malaha caalimku waa xukum hadduu caalimku yahay adunnu kada yacni saasaan u malaynayaa dee dhanniga haalibka uu masale si u maleeyaa wuxuu noqonaya muctabar marka xukum bay ka dhiganta xukum ayay ka dhiganta dannu lcaalimi xukmun masaaisha qaarkoodna waxa weeye waxaa la jasminayaa inay khata' tahay baa la jasminaya waa zallo caalimka ka dhacay masaaisha qaarkoodna taa waa ka koraysaa oo waxaa la goynayaa inay khata' tahay ayaa la jasminaya oo zallo caalimka ka dhacday inay tahay baa la ictibaarinaya oo culammadu waxay ka digi jireen zallada caalimka caalimka simbirirxadiis iyo zalladiis waxay odhan jireen zallatu alcaalimi zallatu lcaalam caalimka simbirirxadiisu waa caalam simbirirxanaya nooc jinaasaa ku sugan yacnii caalim hadduu simbirixdo khalqi badan baa la simbirirxanaya oo sidii qaladka ahayd ee simbirirxada ahayd ku raacay marka taas waxa weeye markaa eh, ah zallada ah waxaa loo baahan yahay laba arrin labadaba in layska jiro horta si marjuux qofku u qabo inuu ku camal falo ma aha ee waa inuu raajixa ku camal falaa hadduu markaa si raajix la noqoto oo waxay yidhahdaan culammadu qaacida ahaan alcamalu biraajixi waajibun laa raajix raajixa in lagu camal falaa waa waajiba raajix ma aha oo sida marka waxaweye raajixa waa inuu markaa ku camal falaa laakiin si uu qabo inay marjuux tahay inuu qaato ku camal falo raajixina ka taga waa qalad oo sax maha marka waxa weeye sida haddaba zallada ah hadduu gartay inay zallo tahay waa inaanu raacin laba yacni dad baa ku fitnooba zallada caalimka labadaas waa maxay dad waxay ugu fitnoobaan zallada caalimka iska qaataan oo iska raacaan u qallitaan markaasay yidhahaan sheekh hebel baa sidaa yidhi miyaad ka cilmi badan tahay war waa zalla oo waxay khilaafsan tahay nusuustay khilaafsan tahay sheikhana naskan marka waxa ma arag ama waxa weeye markaysaga macno qalad oo culammadu dhammaan ay sida kale qabaan ama marka macno qaladuu u fahmay oo culammadii salafan wa khalafan sidaa u fahmin marka waxa weeye waa qalad weeye isaga ka dhacay weeye taasina waa dhacdaa markaysaga bini aadamku mas'ale inay ku qaldamaan yacni bini aadamka ka sokeeya rasuullada iyo nebiyada ka sokeeya waa dhacdaa masaa'isha qaarkood inay markaa ku wahmiyaan ama ku qaldamaan ama zalla ka dhacdo waa dhacdaa macsuum ma aha marka waxa weeye ha inu ha raacin may anigu sheekh hebel baan iska raacayaa ida qaala xadaami fasadiquuha faina alqowla maa qaalat xadaami taasi waxa weye qolo saasay ugu fitnowdaa markaase waxay leeyihin hebelba hadduu yidhi qoorta i sudan qaar kale waxay ugu fitnoobaan inay caalimka qadarkiisii meel kaga dhacaan oo xadi ku sameeyaan hoos u ridaan oo yidhahdaan masaladaasu garan waayey caynkaa iyo caynkaasa ayuu sixi waayey sidaa iyo sidaa markaa waxba maray yani hadduu aqoon leeyahay muxuu markaa sidaa u mara waxa weeye tashniic iyo dhaleecayn iyo waxa weye tanfiiray dadka kaga eryayaan yani markaa shakhsi ahaantooda maaha masalada lafteeda yani markaa shiikhaba ay dadka eryayaan cilmigiisa aan lagu kalsoonaan karin yani waxa weeye isaga xadi ku samaynay hoos u ridayaan yani ayay ku dhacayaan maxaa la rabaa haddaba laba arrin in la kulmiyo in xaqii la raaco iyo in waxa weeye eh, la baraarujiyo khata ah oo waxa weeye la sheego yacni markaa saas inay zallato shareecada aynay waafaqsanayn labada arrinba in la kulmiyaa loo baahanya oo qadarkii caalimkana la ilaaliyo qadarkii shareecadana la ilaaliyo shareecadii si aan khata' loogu nisbayn akhtaadan loogu tirin inay shareecadii ka mid tahay yacni oo shareecadii laga nasahayo yaa waa in la caddeeyaa saas inay qalad tahay oo inay sax ahay nusuustii adilada ka hor imanayso ama nusuustii adiladii ijmaaca ka hor imanayso la caddeeyo oo la bayaamiyo sida nusuustii adiladu markaa sheegaysana la caddeeyo mar labaadkana caalimkii loo cudro oo loo cudurdaaro oo waxa weeye yacni markaa aan markaa meel lagaga dhicin isagana qadarkiisii la ilaaliyo hadduu yahay caalim marka waxawa sunni ah oo marka waxawa xaqdoon ah yacni marka uu yahay in qadarkiisii loo dhowro loo ilaaliyo oo yacni markaa inuu xaqii raacayo xaqa doonayo xaqa raadinayo ay ka muuqatee aanu isagu tacasubayn nusuusta aanu iska garab marayn iska jiidayn culammada marka waxaan yacni markaa ummadda qabuulka kulihina qaar nusuusta iska jiidhaya ma aha waa qaar marka xaqa u gargaaraya xaqana doonaya yacni masaa'isha qaarkood hadday ku qaldamaan waxay uga dhacday khata iyo zallo ayay marka uga dhacday marka calaa kulli xaal labada arrin ayaa markaa la kulminaya sheikhu marka wuxuu yidhahaa ha ugu farxin si aad marka qadarkiisa hoos ugu dhigto ee waxaad ugu faraxdaa masalada inaad saxdo lafteeda masalada inaad saxdo lafteeda oo keliya ugu farax taa lafteeda waa diidaya ibnu cuthaymiino wuxuu odhanayaa sharaxiisa yani haba ku farxin buu odhanaya khata markaysaa caalim khaaay ha ku farxin oo xataa walow litasxiix ilmas'ala ha noqote inaad ku faraxda ma aha inaad ku faraxda maaha in la saxo waa tahay khata'a ah. waa arrin waajib ah ciddii khata markaysa markaa xoon ogaata oo garataa inay saxdaa waxa weeye waa khata laakiin waxa weeye inuu ku farxo khata'a markaysaa caalimka sax maa sax maa yaanu ku farxin walow tasxiix baa uga jeedeen laakiin waxaa isweydiin le miyaa la magacaabayaa sheikha ku khata'ay mas'alada mise lama magacaabayo yani waxa weeye taas waxaa gelaysa tafsiil baa gelaysa haddaan dani keensan in la magacaabo lama magacaabayo mas'alada min xaysu hiyaa la sheegaya laakiin haddii waxa weeye dani ay kelifto in la magacaabo xaaladda noocaasa waa la magacaabaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marar badan wuxuu odhan jiray maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada maa baalu aqwaamin maa baalu aqwaamin axaadiis badan bay ku soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam saas leeyahay saas aawadee muqbil ibnu hadi alwaadici kutubtiisa qaarkood waxa uu u guntay baab odhanaya in marka waxa weye ruuxa mucayanka ah yani marka waxa inaan la magacaabin haddaanu markaysa markani tacyiinku laazimin tacyiinku haddaanu laazim noqon inaan la magacaabin maa baalu aqwaamin lagu kaaftoomo oo masalada marka khata'a la sheego oo la caddeeyo laakiin hadday laazim noqoto lagama maarmaan noqoto in la magacaabo xaaladda caynkaasa waa la magacaabaya marka asarku waa inaan la magacaabin laakiin waxa weye marka xaajadu keensato waa la magacaabaya saas yada wey laakiin zallaadka caalimka waa inaanu raacraacinoo tatabuc ku samayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi man tatabaca cawrata akhiih tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratahu yaftaxu walow fii jawfi raxli nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ku kastoo rahraaca cawrada walaalkiisa muslimka ah ilaahay baa cawradiisa markaa raahraaco bimacnaa kashifa kuwa ilaahay cawradiisa markayani markaa raahraaco bimacnaa waxa weeye uu doono inuu marka waxawyani soo saaro ceebtiisa waa fadeexadinaya walow gurigiisa isagoo ku sugan buu ilaahay fadeexadinaya waljazau min jinsi camal abaalmarintu waxay tahay nooca camalku yahay ayaa abaalmarintu tahay marka culammada zallaadkooda in lagu tashniiciyo oo lagu dhaleeceeyo marka wax ma aha taasoo kale waa in laga digtoonaadaa caalim walibana waa dhici kartaa mas'ala inay ka qarsoonto ama mas'alo inuu ku qaldamo waa dhici kartaa hayrkii waxaa dhici karta masaladaa inay fahmaan ama gartaan sida la yidhi qad yuxramu dakiyu min fahmi ljali in lam yakun min xadihi fi alazali waxaa dhici kara kii dakiga ahaa ee dakaaga badnaa ee maskaxda badnaa in la seejiyo masalo waadixa inuu fahmo shay waadixa inuu fahmo in laga qadiyaa dhici karta haddaanu ilaahay u qadarin oo aanu ku ogayn inuu shaygaa fahmi doono caalimkaasi dee ma fahmaayo ee siduu ilaahay ogaa inaanu fahmi doonin ayay u dhacaysa ya saasay u dhacaysa oo dee waxaway cilmigu iyo masaa'ishu waa arsaaq arsaaqoo kale weeye oo waxa weeye marka ijtihaadka khata iyo sawaab buu labadaba aqbalaya ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun marka waxa weeye khata iyo sawaab baa ka iman karaa wma yushaqibu bihada wayafraxu bihi litanaqus wamaa yushaqibu bihaada kaas waxa weeye markaa dhib kuma kiciyo ashaqbu waxa weye waa tahyiiju shari shar in la kiciyo weeye yacni markaa taa shar kuma kiciyo xasarad kuma sameeyo inuu mas'alu ku qaldamay wayafraxu bihi kumana farxo litanaqusi inuu nuqsaaminayo caalimka hoos u dhigaayo ilaa mutacaalimun mid caalim iska yeelyeel ah mooyaane aan cilmi lahayn laakiin iska dhigaaya sidii mid cilmi leh kaa mooyaane cid kale yani xasarad arrinkaa kuma samayso kumana farxo si ugu markaa caalimkaa u nuqsaamiyo laakiin mutacaalim waa samayn karaa waayo isagaa meesha doonaya inuu markaa ismuujiyo oo u yidhahdo anigu waa gartay hebel ma garan mar hadduu sheekh hebel garan waayey anna aan gartay anaaba markaysa markaa ka faham badan hadda waxaa laga yaabaa kumaan mas'alo oo aanu garanayn inuu caalimkaasi garanayo isaguna wuxuu la big yidhi markaysa hal masalo uu isleeyahay waad garatay lamana oga weliba markaas sidii saxdahayd inuu garto yuriidu an yutiba zukaaman fa yuxdiu bihi judaaman yuriidu wuxuu doonayaa an yutiba inuu daweeyo zukaaman hargab inuu daweeyo doonayaa fa yuxdiu bihi judaaman wuxuu ku soo darisiinayaa sababtiisa yani markaa xanuunka judaamka ama huraaga ayuu ku soo darisiinaya bimacnaa waxa weeye wax ka daran buu markaa samaynaya ya wuxuu isleeyahay wax yar xalli oo dawee dhibaato yar dhibaato ka weyn baanu sababaya dhib ka weyn buu sababaya marka wuxuu ka dhigan yahay sidii mid markaa wa hargab dawaynayey oo judaam markaa saabay xanuunkaa judaamka la yidhahdo nacam yunabahu calaa khatain aw wahamin waqaca liimaamin humira fii baxri cilmihi wa fadlih nacam haa yunabbahu waa la baraarujinaya calaa khata'in qalad waa la baraarujinaya ama gef aw wahamin wahamkuna waxa weeye waa qalad weeyi waxaa kale jira wahmi iyo waham wahamku waxa weeye waa bimacnaa kalad wasnan waa macnan wahmina waa ismoodsiinta weeyi waa dannu daciif malaha daciifkaabaa wahmi la yidhaha marka haada la reebiyo laakiin waxa weeye markaa khata'a markaa shay lagu qaldamo oo si kale waxa weeye khalatan loo yidhaahdo ayaa la odhanayaa waham caalim khata'ii ama wahamkii waxa dhacday in la baraarujiyo wahamkaasoo waqaca liimaamin imaam u dhacay wahamkaasoo humira lagu qariyey fii baxri cilmi baddii cilmigiisa lagu qariyey yacnii cilmigiisi badda ka dhignaa ayuu wahamkaasi ku qarsoomayaa liqaya wa fadlihi iyo markaa waxaan yacni fadligiisii badda ka dhignaa qaladkan yar ee ka dhacay waxaa ka badan yacni fadaa'ishiisa iyo cilmigiisa ayaa ka badan oo bad oo kale ka dhigan haddii nijaaso yari bad ku dhacdo bar yar oo nijaasi hadday bad ku dhacdo maxay ka tari ya idaa balaga almaau qullatayn lam yaxmil alkhabas marka khaطa'a markaysaga hal mas'alo ama mas'alataan uu ku qaldamo iyo marka waxa weye caalimka cilmiga badan waxay ka dhigan tahay markaa bar yar oo markaysa waxaan yani nijaas ah oo ku dhacday yani bad ku dhacday weliba yaday tahay markaysa waxa khata'yada caalimka mujtahidiinta inaan markaysa waxa nijaase lagu sheegin waa mihaalun aan soo qaatay waa mihaalun laysa ila wailaa markaysaa khaa markaysaa caalimku laysa bidembin dembigaa nijaas ka dhigan laakiin khaaa caalimku markaa nijaas kama dhigna oo waxay yidhaahdaan yani waxa weeye laa yudamu almujtahid almukhti mujtahidka khata'ay lama dhaleeceeyo yani markaa dembina laguma sheego bale nebigu wuxuu yidhi alayhi salaau wasalaam ida xakama alxaakimu fajtahada uma asaaba falahu ajraan waida xakama fajtahada faahطa'a falahu ajrun maajuur laakiin laa yuhiru rahaja calayhi bitanaqusi minhu ha yeeshee ma kicinaayo boor kicin maayo bitanaqusi minhu nuqsaaminu nuqsaaminayo daraaddeed boor u kicin maayo iyo walxai calayhi hoosu dhigahoo caalimka hoosu dhigaayo fa yakhtara bihi deed ay ku kadsoomaan man huwa miluhu mid isaga la mida ama mid ka liitaaba uu ku kadsoomo yani cidda marka waxaa isaga dhaantaa ruuxan ee xadiga samaynaya caalimka hoos ku dhigaya kuma kadsoomayo waxaa ku kadsoomaya ama mid la mida ama mid ka sii liita ayaa ku kadsoomaya oo moodaya dee inuu markaysa aqoon iyo wax leeyahay sidaa moodaya marka calaa kulli xaal wuxuu tilmaamaya culammada markiisa cilmiga badan yani akhtaadooda hadday akhtaa ka dhacdo waa la baraarujinayaa laakiin waxa weeye marka biadab wa usluub baa lagu baraarujinaya aadaab iyo usluub baa uh, lala imanaya lamana dhaleecaynaayo aqwaashiisoo dhanna lama radinaa oo lama odhanaayo kii khata'aba markaysa iga tuur lama odhanayo waayo caalimaan khati'in yani xaggee laga helaya yani rasuulka marka laga yimaado calayhi salaatu wasalaam kullu axad yani waxa weya wuxuu qaabil lisawaab walkhata yani waa tii uu imaam maalik uu yidhi maa mina ilaa radda warudda calayhi ilaa saaxibu hada alqabr axad kastooo naga mida ah, waxna waa radinayaa waana la radinayaa nebiga mooyaane calayhi salaatu wasalaam nebiga mooyaane marka waxa weeye maadaama yani markaa ruux waliba qaldami karo dee in marka waxa weeye la yidhahdo kii qaldamaba inaguma jiro ama tuura in la yidhahdaa sax maaha waxay qaladkaa la tuurayaa laakiin caalimka aqwaashiisii kale ee wanaagsanayd iyo cilmigiisi kale wanaagsanaa waa la qaadanaya laakiin saa markaynu leenahay culamada qumman baa laga hadlayaa ahlu sunnaha baa loo jeeda culammada xaqdoonka ah baa loo jeeda waxa weeye markaa khata'ooda laga taxadirayaa laan radinayaa laakiin wixii saxay ay kale yidhaahdeen waa la qaadanaya waana lagu intifaacaya waa lagu intifaacaya ama cidda markaysaa bidcooyinka iyo baadida markaysaa u doodaysa ee shubahaadka u taagaysa ee markaysaa arrinkaa u doodaysa dadka ku nashrinaysa ee ku faafinaysa ee hamigoodu yihiin waxaas inay faafiyaan kuwa iyaga waa laga taxadiraya waa la iska ilaalinaya laakiin culammada xaqdoonka ah walow masaa'isha qaarkood baa ku khata'aane waa laga faa'iidaysanayaa khataoodana waa laga baraarujinayaa khataoodana waa laga baraarugaya waa la iska ilaalinaya waa la iska ilaalinaya lixdan raqamka ah dafcu shubuhaat waxyaalaha shubahaadka in la daafaco oo layska riixo oo layska baajiyo sheekhu waxa uhi raximah ullah laa tajcal qalbaka ka sifinjati tatalaqaa maa yaridu calayha ha ka yeelin qalbigaaga ka sifinjati buushka oo kale ha ka yeelin tatalaqaa xaalaad marka la kulmayso aad aqbalayso maa yaridu calayha waxa ku soo arooraba aad aqbalayso fajtanib ihaarata shubah ka dheerow shubhooyinka in marka la kaakiciyo wa iraadaha iyo in la soo arooriyo calaa nafsika naftaada inaad ku soo arooriso ama shubha ku kicisiyo ishkaalaad ama naftaada aad ku soo arooriso iska jir aw hayrika ama cid kale inaad ku soo arooriso iska jir fashubahu khaaafatun waalquluubu daciifa fashubahu shubhooyinku khataafatun waa qaar dafis badan oo qofka qalbigiisii waa dafayaan waa luminayaan waa kedinayaan xaqii bay ka dafayaan oo ka kaxaynayaan waalquluubu daciifa qalbiyaduna waa taag daran yihin wa akharu man yulqiiha xamaalatu alxatab waxaana ugu badan cidda markaa tuurta shubahaadka oo soo tuurta xamaalatu lxatab kuwa xaabada u gurashada badan wuxuu ku fasiray sheikhu almubtadica kuwa bidcoolayaasha ah ayaa ugu daran waxaa shubhooyinka soo tuura fatawaqahum iska ilaali oo iska jir asifinja waxaa la yidhahdaa buushka ayaa la yidhahdaa yani buushka firaashyada iyo wax laga sameeyo kaasaa la yidhahdaa waxalla wixii dareeraa haddii lagu shubo wuu cabbayaa hadalkan asalkiisana waxaa iska lahaa shaykhulislaam ibnu taymiya oo wuxuu ugu dardaarmay ibnu qayim oo wuxuu yihi laa tajcal qalbaka isfinja yaqbal wa yashrabu kula maa yaridu calayh ha ka yeelin qalbigaaga buush ha ka yeelin bimacnaa mid buushoo kale ah ha ka dhigin oo aqbalaya oo cabbaaya wax kastoo ku soo aroora wax kastoo ku soo aroora bimacnaa wax kastoo ku yimaadda aqbalaya walaakin ijcalhu zujaajatan saafiyatan tubayinu maa wara'aha waxaad ka yeeshaa ka zujaajati salba sidii waxa weeye markaa quraarad adagoo kale ka dhig oo saafi ah oo wax alla wixii markaa sidaa ugu dhaca saasay isaga daadinaysa dabeedna marka waxay noqonaysaa mid sideedii ah waxay ka cabtayna ma jirto quraarad miyaa dareere cabbayse wax dareero ah quraaraddii cabbi mayso uma dhex gelayaan yacni lafteedu cabbi mayso saasay isaga daadinaysa markaa saasoo kale noqo bimacnaa waxa shubahaadka ha ku saamoobin wayanay ku saamayn dadka qaarkood ayaa difaacoodu daciif yahay marka xanuunkii ku yimaadaba waa dhibayaa saasoo kale dad baa markaa waxaa weeye xagga diiniyan marka laga eego shubahaadka u nugul oo shubha kastoo ku timaadda waa iska aqbalayaa way saamaynaysaa hadhowna wuxuu u baahan yahay markaa shubha kasta in laga daweeyo u baahan yahy qofkaasoo kale khatar buu ku sugay khatar buu ku sugaya marka shubahaadka ha raadsan ha doonan yacnii ha kaakicin naftaada ha ku soo aroorin cid kale ha ku soo aroorin waxaa dhici karta qofaad ku soo aroorisay shubhada inaad hadhow ka saari kari weydo ka xallin kari weydo culamada qaarkood baa waxay yidhahdeen mashaayikhda qaar markay sheegayeen shubhada wuxuu u bixiyaa naqad jawaabtana waa amaahdaa wakhtiyada qaarkood ta noocaasi waxaweye ma fiicna haddii shubha qofku sheegaayo shubha marka waxa weeye si xoog badan uga jawaabi karo oo butlaankooda si fiican u caddayn kara mooyaane shubha kale waynu dadka ku kaakicin shubha kale waa ku kaakicin dadka shubhaadkana waa laga fogaadaa waayo qulubta waa daciifa ina alquluuba bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa yacni qalbiyadu waa gedgedoon badan yihin nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qalbiyadu waxay ku sugan yihiin laba farood oo faraha ilaahay ka mida bay dhexdooda ku sugan yihiin ilaahayna siduu doono u gediyaya qalbigaba maxaa qalbi loogu magacaabay waa likasrati taqallubi wama sumiya alinsaanu ila linasyihi wala alqalbu ila annahu yataqallabu qalbiga waxaa qalbi loogu magacaabay taqallubka uu isgedgediyaayo marka shubhooyinka in laga fogaado ayaa laga qaadanaya yani shubahaadku waxay ka dhigan yihiin oo kale waxyaalahan xanuunada yani fayrasyada iyo yani waxa weeye bakteriyada xanuunada sababaysa oo kale u ka dhigan yihin miyay fiican tahay qofku markaa inuu doonto eh, xanuunada caynkaasa inuu isu bandhigo oo dadka markaa tiibayda qaba yani markaa uu yani waxa weeyaan eh, u tago oo yani waxaweye had iyo jeer iska doonto ay ku qafacaan oo marba markaysaa iskala fadhiisto markay ku dhacdana uu is yidhaahdo waa dee dawadeedaad helaysa dawadeedu waa xaasil ya uu yidhahdo iga daweeyo tii markii laga daweeyo haddana caadadii uu sidii oo kale uu sameeyo haddana sidii oo kale isagala mujaalasado iskala fadhiisto iskaga qofacaanoo yani markaa weel wax kula cabo'o taasi miyay fiican tahay waxaa la yidhahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj xanuunka iska ilaalintiisu waxay ka fiican tahay iska daawayntiis xajri sixri waxa la yidhaha jiraa yacni karantiimada caafimaadka sida qofku isaga ilaalinaayo xanuunnada yacni shubahaadka qofka bukaysiinaayo diin ahaan saamaynaya waa ka fogaadaa oo iska ilaaliyaa xajri sixi marka leeyahy hajrumubtadica mubtadicada in laga dheeraado waxay ku dhisan tahay waa xajru sixigi wey xajru sixigi weeyaan sow nebigu ma odhan calayhi asalaatu wasalaam fira min almajduumi firaaraka min alasad ka xanuunka judaamka qaba waxaad uga carartaa sidaad libaaxa uga cararaysoo kale in laga fogaanayo ayuu tilmaamaya xanuunada la kala qaadayo markiisa markaa yani tallaabee gudba wa shubahaadkana markiisa waa in laga fogaadaa waayo waa marad diini ya yani maradkii wuxuu u qaybsamaa yani marad yani waxa weye badani oo qofka markaa jidhkiisu bukoonaayo iyo jasadkiisu iyo marad diini oo qofkii diin ahaan u bukoonaayo fayaطmac aladii fii qalbihi marad fii quluubihim marad marka maradu shubahaat iyo maradu shahawaat baa jira saas aawade waa aad iyo aad laysaga jiraa maradu shubahaadka si gaara waa in laysaga jiraa labada noocba waa in layska ilaaliyaa laakiin si gaara waa looga sii fogaadaa maradu shubahaat marka nifaaqa iyo shakiga iyo ilxaadka iyo waxa weeye waxyaalaha kale ee shareecada ka hor imanaya shubahaadkooda iyo bidaca dhammaan waxay soo gelayaan maradu shubahaat bay soo gelayaan marka waxyaalaha maradu shubahaadka waa in laga fogaada xanuunka shubahaadka ah waa in laga fogaadaa diin ahaan qofka bukaysiinaya saxaabada nebigu sala allahu aley wasallam aad bay uga fogaayeen ishkaalaadka iyo shubahaadka aad bay uga dheeraayeen ashyaada nebigu u sheegayena calayhi salaatu wasalaam ictiraadaad may keeni jirin waxay marka waxa weeye ishkaal baa ku imanaya ama waxan baa jira ama waxa maxaa laga jawaabaya ama maxaa maxaa laga odhanaya yani waxa weeyaan shubahaadkii waageedii dambe soo baxay wax ka mida saxaabadu may odhan jirin waxay ahaayeen arrinkoodu tasliim iyo iimaan iyo rumayn yaqiintooda iyo iimaankooda ayaana markaa dhammaystirnaa oo kaamil ahaa saas aawadee waa la yaabi jireen dadka ishkaalaadka soo aroorinaya qaybka loo sheego sidiisay u rumaynayeen sidiisay u aqbalayeen u qaadanayeen ugu hoggaansamayeen cabdulahi bni cumar masaa'il baa la weydiiyey masaa'ishii la weydiiyey ayaa waxaa lagu yidhi ara'ayta in kaana kada bal ka waran hadday saa iyo saa tahay markaasuu ijcal ara'ayta fi lyaman waxaad markaa ka yeeshaa ara'ayta yaman ku tuur yaman ka yeel bimacnaa xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ictiraadaadka iyo ishkaalaadka ka fogee oo ha keenin yacni hadday sidan tahay ka waran iyo waxyaalaha la midka qiso labaad waxay sheegaysay in saxaabi xadiisuu sheegay dabeedna la lacalla kada dabeedna wuxu uhi ijcal lacalla cinda daka alkawkabi lacalla waxaad ka yeeshaa xidiga agtiisa mid ku sugan ka yeel yacni waxa weeye waxyaalaha la soo aroorinayay iraadaadka iyo shubahaadka iyo ishkaalaadka saxaabada nebigu sala allahu aley wasalam aad bay uga fogaayeen aad iyo aad bay uga dheeraayeen marka waxa weeye sida saxani waa sidaas yadaa weeye marka dadka mubtadicada ah ama asxaabu shubahaadka ah waa in laga dheeraadaa aan lagu dhowaan aad iyo aad looga fogaadaa dhegaha laga ilaashadaa waxay taabiciintu odhan jireen taabiciinta qaarkood ruux bidcoolaa oo aayada akhriyey ayay dhigaha furaysteenoo faraha geliyeen markaa salay aayad qur'aan u akhriyay maxaad dhigaha faraha gelinayseen hadda waa caalim min culamaa'i taabiciin isagoo caalim ah oo culammadii taabiciinta ka mid a ah, khayruqoruunkii jooga asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam cid ka mida ah cilmiga ka qaatay ayaa haddana bidcoole aayad akhriyey buu dhegaha ka furaysanaya markaasaa maanta marka waxa weeye talabatulcilmi aan dalabkoodu weliba qawi ahayn waxay odhanayaan cid walba waa dhegaysanaya cid walba waa dhegaysanaya cid walba cilmigaa laga qaadan karaa kana wadaad ma tahay yacnii waxba eegi maayo waddadii nabadgelyadii marka miyuu hayaa mise ma hayo waxaa lagu yidhi markaa taabicigaa aayad qur'aan u akhriyay maxaa degaa fara ka geysay wallahi waxaan ka baqayaa buu ihi markaa inuu tafsiir saaro aayadda ku taxriifinaayo deedna qalbigeega ku dhacdo aan iska saari kari waaya qalbigiisu ilaashanaya soo marka dadka xanuunnada qaba la karantiimaynayo oo laga fogaanayo oo laga durkayo soo qofka caafimaadkiisa ilaashan maayo wuxuu ilaashanayaa sixat albadan jidhkiisa iyo naftiisu inay caafimaad qabto buu dhowranaya ilaashanaya caafimaadka diinka diinkiisu inuu caafimaad qabo inuu ilaashadaa ka sii weynaansho badan ayuhuma awlaa addiin aw ilbadan diinka in la ilaashado ayaa ka awlaysan haddii qofka markaa xanuun kaga dhaco xagga diinka dee waa musiiba markaa waxaa diiniya laakiin haddii jidhkiisa xanuun kaga dhaco waa musiiba dunyawiya nabiguna calayhi salaatu wasalaam muxuu ku ducaysan jiray laa tajcal musiibatana fii diinina ilaahayow ha ka yeelin musiibadayadu qaar diinka nagaga dhacdo ha ka dhigin waa sahal musiibada adduunyadu marka loo eego musiibada diinka marka loo eego iyadu sahal bay noqonaysa musiibao dhan waa dhibaato laakiin labada kee daran dee musiibada diinka ku dhacaa daran marka diinkii in la ilaashado sixadeeda iyo caafimaadkeeda iyo caafimaad qabkeeda la ilaashado lagu dadaalo weeyaan saas aawadeed sida qofka diinkiisu kaga bukoonaayo waa inu iska jiraa aimada dariiqoodii waa in la yeelaa ayuba sakhtiyaani oo culammadii salafka ka mida ayaa nin bidcoolii wuxuu ku yidhi ismac minii kelima kelmad iga maqal markaasuu walaa nisfa kelima xataa kelmad nuskeed kaa maqli maayo buui haddamaarta axad salaf wuxuu diiday nin bidcoolaa inu dhegaysto maxaad u dhegaysan weyday baa la yidhi alqalbu daciif buu idhi qalbigu waa taag daray alimaamu dahabi wuxuu odhanayaa wa akharu salaf calaa hada ataxdiir salafka badankooda iyo jamaahiirtoodu waxay ku sugnaayeen digistaa laga digaayo bidcoolayaasha oo bimacnaa la amrayo in laga fogaado laga dheeraado waan loo dhowaan yaquuluuna ina alquluuba daciifa wa shubha khataafa waxay odhan jireen qalbiyadu waa taag daran yihiin shubhooyinkuna waa dafis badan yihiin intay bidcoole dhegaysataan ka soo noqon nusuustii adilladana laga qaatay fogaanshaha laga fogaanayo la iska ilaalinayo waxaa laga deliishaday waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha fala taqcuduu macahum xataa yakhuuduu fi xadiiin hayrih inakum idan miluhum aayaddu gaaladay ku saabsanayd laakiin culammadu waxay yidhahdeen kullu aayati nasalat fi lkufaari fainaha tajuru bidayliha cala cusaati almuslimiin maadaama bidacu ay yihiin min baabi alwaciid oo noocaas marka waxa weeye shucabkiisa ay ka mid yihiin nasiib bay ku yeelanayaan amarka la amraayo in laga fogaado oo wakhtiga waxooda ay dhex galaan oo aayaadka taxriifinayaan oo beddelayaan oo aayaadka ku dheelleelayaan ka fogaada maadaama layidhi gaaladii cidda marka waxa weyaan wax ka mida shabah ku leh laakiin aan iyadoo dhammaystiran la imanna nasiib bay ku yeelanayaan laakiin kamaalkii ma yeelanayaan siday markaa saxaabada nebiguba sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintu ugu deliishadeen aayado gaalada ku soo degey sida waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun yacnii a'immatljawr madaxdii dulmiga iyo markaa jawrka iyo tacadiga markaa samaynaysa iyo xadgudubka dabeedna ay odhanayeen nasiib bay waciidka ku leeyihiin oo kufrun duuna kufrin ay sidaa odhanayeen noocaasoo kale ayay markaa waxabay ashyaada kalena ay markaa noqonayaan oo nasiib ay ku yeelanayaan waciidka adilada ay u daliishadeen culammadu waxaa ka mid ah in shubahaadka ahlubidaca laga fogaado laga dheeraado aan loo dhowaan xadiiska nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ida ra'ayta aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum bukhaari iyo muslim baa soo wariyey min xadiisi caaisha haddaa aragtaan kuwa markaa raacaya mutashaabihaadka kuwaasi waa kuwa ilaahay sheegay ee ka digtoonaada nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam kuwa mutashaabihaadka raacaya ka digaaya oo odhanaya ka digtoonaada in laga digtoonaado iyo in marka waxa weeye cilmi loo doonto oo la hor fadhiisto dee isma waafaqayso dadka qaar waxay ku maahmaahaan dudun in la jirsado iyo in la dareensadaa isma qabato bimacnaa dudunta haddaad is leedahay waa kugu dhacaysaa dee munaasib maaha inaad jirsataa oo roobkii ka gashaa oo kaga gabbataa munaasib u maaha duduntaas leedahay waa dhacaysa waa inaad ka fogaataa lana salaamata laa yacdiluha shay waayo nabadgelye wax uma dhigmaan wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu xadiiskaasina waa xadiis qawi ah yacni culamo badanna ay quweeyeen qofku wuxuu ku sugan yahay diinka saaxiibkiibuu ku sugan yahay ee ha eego midkiin cidduu la saaxiibaayo marka saaxiibkay waa bidcoole bidcaduna waa xun tahay laakiin anigu waa wanaagsanahay dee munaasib maaha ya ruuxu waxa saaxiibkii yahay ayuu isaguna yahay can ilmar'i laa tas'al wasal can qariinihi fa kullu qariinin bilmuqaarina yaqtadii qofka isaga ha weydiinoo ha odhan markaa markaa suu yahay ama saa tahay laakiin saaxiibkii weydiiye waxaa tahay yuu la saaxiib yahay fa kullu qariinin bilmuqaarina yaqtadii mid kastoo saaxiibii cidduu la saaxiibka yuu ku dayanaya cidduu la saaxiibka yahay ayuu markaa ku dayanaya masalu jaliisi saalix a'immadu siday uga fogaan jireen ee uga dheeraan jireen waa in looga dheeraada looga fogaadaa shubahaadka laga ilaashadaa haddii kale wuxuu halis u yahay ruuxu inuu raaco saarat mushariqatan wasirta muqariban shataana bayna mushariqin wa muqaribi marka waa in laga fogaada aad laysaga jiraa aad looga taxadiraa haddii kale wuxuu halis u yahay ruuxu inuu raaco shubahaadkaasina saameeyaan saasuu halis u yahay ishkaal baa laga yaaba dadka qaarkood inay keenaan ku saabsan kutubaha culammada qaarkood ay qoreen culammadan ictiqaadkooda ay wax ku sugnaayeen maadaama laga faa'iidaysanayo maxaa diiday in la hor fadhiisto markaa bidcoolayaasha oo iyagan laga faa'iidaysto waxa wanaaggaay hayaan waxay ku xun yihiinna laga taxadiro waxaa la odhanayaa farqa u dhexeeya farqa u dhexeeyana waxay tahay mafaasid ku sugan kuwa marka waxa weeye xaadirka ee jooga oo aan kuwa hore ku sugnayn baa jiro ay la gaar yihiin waxay la wadaagaanna waa jirtaa waxay kuwani dheer yihiinna waa jirtaa waa midda koowaade waxyaalaha mafaasidda ay la gaarka yihiin waxaa ka mida in quruur iyo cujbi ku dhacaayo ay iscajabinayaan oo naftoodii ay ku kadsoomayaan isna cajabinayaan waxaa kaloo ku dhacaaya dadka laftooda inay ku kadsoomaan waxaa kaloo ka imanaya inay markaa yidhaahdaan maxaad igu radinaysaa sodigii dhegaysanayey waana dhacda mid baa wuxuu yidhi kuwa i ee naxwahaygay dhegaystaan marka uu iradinaya lafteedana markaysa waxaan cajrada aan leeyaho naxwaabu haystaa hadduu wax garanaayo mu iga kaaftoomo hadduu wax garanaayo mu iga kaaftoomo marka dadka inay ku kadsoomaan isagii naftiisa ku kadsoomo oo ku dagmo rubama inuu ku ta'asuro oo qofka nool ee jooga ee kula hadlaaya ee ruuxa ixtiraamayo ee si marka waxa mubaashira uu wax uga dhegaystaa saamayn ka badan buu leeyahay ruuxa marka waxa weeye kitaabkiisa marka uu arko saamayn ka badan buu leeyahay rubama yata'aar markuu arko waxa weeye marka ashyaada qaarkood uu ka arko uu la dhaco ayaa waxaa dhici karta inuu ku kedsoomo oo iskaba raaco cabdirasaaq asancaani baa lagu yidhi xaggee inta tashayuci kaaga timi markaasuu meel kale igama iman ee wuxuu idhi jacfar ibnu sulaymaan ayaa noo yimi bimacnaa uu la kulmay dabeedna waxa weeye aadaabtiisa iyo hadigiisa ayaa i cajabiyey buuhi dabeedna halkaa masalaan ka qaatay buui marka ta'asurku waa jiraa waxaa dhici karta inuu marka waxa weeye isagoo bidcoole ah haddana akhlaaqdiisu inuu wanaagsan tahay ama inuu wardi badan yahay ama inuu deeq badan yahay markaa dabeedna si kalaa laga yaaba inuu u jeclaado wa rubama markaysa markaa sidaa inuu ku raaco ayuu halisu ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa bidcoolaha inaan xalqadiisa la xaadirin loo tegin baa fiican si aan marka waxba dhibi uga iman oo aanu isaguna waxa weeye markaa naftiisa ugu kadsoomin oo isu afuufin dadka kalena aynay ku kadsoomin hadduu xataa ka fursan waayo dariiqyo kalenu cilmiga ku heli karaa aan mafaasiddaasi ka imanayn aan mafaasiddaasi ayna ka imanayn ayuu ku heli karaa calaa kulli xaal salaamadu waxay ku jirtaa in laga fogaado layska ilaaliyo haddii la yidhahdo sababta axaadiista qaar laga warin jiray dadka qaarkoodoo bidca lagu ganay waxaa la odhanayaa waa marka koowaad ee ganista bidca lagu ganay kama dhalanayso ilaaba ilaa bidcadu inay ku sugnayd dadka qaarkoodoo bidca lagu ganay oo bidcadu aynay ku sugnayn baa jirta imanka cikrima ee bidca lagu ganay saxduna waxay tahay bidcada noocaas inuu beri ka ahaa mar madhab madhabulkhawaarij baa lagu ganay oo waxyaalaha lagu ganay ka mid ahayd beri baanu ka ahaa xaafid ibnu xajar wuxuu ku caddaynayaa bidcooyinka lagu ganay cikrima inuu beri ka ahaa fatxulbaari uu ku caddaynaya fii kitaab alfitan ayuu ku caddaynaya culamo kale waxaa la soo naqliyaa oo iyagana bidca lagu ganay in loogu ganay yani cid bidcoolayaal la fadhiisatay dabeedna markaa sidaa loogu ganay bidcada marka horta in lagu ganay cid bidco macnaheedu ma aha ilaaba ilaa way ku sugan tahay aaniyan hadday bidcadu kuba sugnaato masaladaasi waxay ahayd masalatu riwaaya werintay ku saabsanayd axaadiista la warinayo axaadiistana markaa lama diiwaan gelin waxay ka baqayeen culammadu axaadiistii nebiga sala allahu aley wasalam wax ka mida ah inay lumaan saasay ka baqayeen saas aawadeed baa axaadiistii markaa waxaa loo diiwaan gelinayey oo laga warinayey si waxa weeye markaa yacni axaadiista nebiga aynu waxba uga lumin waatay culammada qaarkood ay odhan jireen lana sidquhu wa calayhi bidcatuh annagana runtiisaa noo sugan isagana bidcadiisa ayaa dhibaysa waatay se odhan jireen cidda ay wax ka warinayaana waxay ahaayeen cid ahlu sidqi ah oo run lagu yaqaan marka farqi wuxuu u dhexeeyaa baabka markaa tafsiirka iyo diraayada iyo macaanida in laga qaato iyo riwaayada markaysa marka markaa sidqiga un la eegayo iyo runnimada la eegaayo inuu run sheegayo aanu been aqoon dee farqa u dhexeeya labadu waa kala duwan yihin macaanidii hadday timaaddo oo macnaha la macnaynayo oo la fasirayo axaadiistii la sharxayo qur'aankii la fasirayo yani waxa weyaan caqiidadii lagu soo marayo oo deed markaysaa laga hadlayo waa baab ta'wiil baa soo gelaya bidcoolihuna sidiisu u awilaya u qalloocinaya oo waxaweye layi iyo icraad u samaynaya oo nusuusta macaanidoodii taxriifinaya ashyaada noocaasa ku kacaya laakiin markay noqoto baabu riwaayo nebigu muxuu yidhi oo xadiiska nebiga uu sheegaayo ninkana nin saadiqa uu yahay oo run lagu yaqaan dee wuxuu sheegayaa un bes markaysaa markaa riwaayo ahaan arrinkii loo sheegay marka horta farqa u dhexeeya hunaaka farqun bayna riwaayati waddiraaya macaanida markaysaga fasiraadda la fasirayo la caddaynayo iyo waxa weeye markaa riwaayada lafdiga la warinaayo ruuxanna saadiq yahay farqa u dhexeeya waa kala duwan lama odhanaayo maadaama markaysa markaa alfaadii riwaayadiiba laga aqbalay macaanida iyo tafsiirka iyo shuruuxdana waa ka aqbalaya waayo ta'awil baa jira siduu isagu u qabo ayuu u fasiraya u qalloocinaya u awilayaa yani marka uga jawaabaya markaysaa bidcadiisa inayna ka hor imanayn iyo wax la mid ah. marka taas farqiga waa in lagu baarugsanaadaa waa farqi muhim ah weeye oo markaysa markaa mawdica markaa ku sugan weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub